oo daata ah in allah khalqigiisa uu ka sareeyo midna waa qahri culuwi qahri baa la yidhaahdaa macnaha adkaansho culuwi tusinaya waaye iyo mid la yidhaha culuwu shani marka hadda kii labaad yaan meeshan ka gelaynaa muxuu yahay daliilka ku tusinaya culuwi alqahri oo aayadii qur-aanka ka mid a jawaabtu waxay tahay adiladiisu waa ay badan tahay minhaa qowlu tacaala qowlka allah ka mid a huwa alle alqaahiru waa ka adkaada oo addoommadiisa ka adkaada fowqa cibaadihi wa huwa mutadaminun culuwigaas qahriguna macnaha wuxuu kulansanayaa yani fuuqa cibaadadaas hadda la sheegay liculuwi alqahri walfawqiyati labadaba culuwi fawqiyada qahriga labadaba aayaddaas waa ku jiraan buu leeyahay iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkiisu uu yidhi subxaanah alle yaa ceebo dhan ka hufan huwa alle allaahu waa macbuudkii alwaaxidu ee keliga ahaa alqahaaru ee awoodda badnaa iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi maalinka qiyaamaha liman ilmulku lyowm hanashadu maantay u sugan tahay waa maalinka qiyaamaha jawaabtu waxay tahay lilaahi alwaaxid alqahaar allihii keliga ahaa ee wax qahrinaayey ee addoommadiisa maarata qahrinayay iyo qowluhu tacaala alla qowlkiisu uu yidhi qowl waxaa tidhaha innamaa in kale mehe aan anugu mudirun baan ahay mid digaan ahay oo qofkii maaragtay xaqa qaadan waaya naar maaragtay uga diga wamaa min ilaahin ku xaq lagu caabudaayana ma jiro ila allah allihii weynaa ma ogiye alwaaxidu ee keliga ahaa alqahaaru ee wax qahriyey iyo qowluu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi maa min daabatin ilaa huwa aakhidu binaasiyatiha daabadi ma jirto ilaa hadday jirtaba alla wuxuu hayaa foodeedu hayaa macnaha qabdadiisay ku jirtaa oo maaragtay maamulkeedu gacanta alluu ku jira meelna uga bixi mayso iyo wa qowluhu tacala alla qowlkiisa uu yidhi yaa macshara aljini walinsi in istatactum an tanfuduu min aqtaari asamaawaati waalardi fanfuduu laa tanfuduuna ilaa bisulطaan alla qowlkiisi uu yihi jiniyo insiyow haddii aad awoodaan inaad ka baxdaan samooyinka iyo dhulka jihooyinkiisa haddaad maaragtay awoodaan inaad ka baxdaan fanfuduu ka baxa laa tanfuduuna bixi maysaan ilaa bisulطaanin xoog iyo tasalud aad leedihiin moogiye taasna waxay heli karaan maaha sababtoo ah naftooda waxay u hantaan ma jiro nafci iyo duri midnaba uma hantaan naftooda marka kama bixi karaan maarata maamulka alla kama bixi karaan marka qahrigii bay ku hoos jiraan qahriga allihi ku hoos jiraan iyo wakayru dalika min alaayaat ayaa kutusinaaya in alla uu khalqigiisa uu ka sareeyo qahri ahaan oo uu qahrinaayo ma daliilu dalika min asunna culuwi qahriga waxaa ku kutusinayaa muxuu yahay oo sunadii ku mida waa macnaha su-aasha sagaal iyo lixdanaad waa jawaabteeduna waxay tahay adilatuhu min asunnati culuwa qahriga adilada ku tusinaysa oo sunadii kamida kahiiratu way badanta minha qowluhu sal ll sl ya kamid a acuudu bika min shari kuli daabatin anta aakhidun binaasiyatiha allo waxaan kaa magan galayaa daabad kasta ee dhulka ku socotaa oo adigu aad maaragtay hayso foodeeda oo tasarufkeeda aada adigu leedahay xadiidka muslim baa wariyey marka qahrigii bay ku hoos jiraan waay iyo wa qowluhu sala allah alay slam qowlkii rasuulka sal slm uu yihi allaahuma yaa allahu allow innii anigu cabduka addoonkaadii baan ahay wabnu cabdika addoonkaadii kii uu sii dhalay baan ahay wabnu amatika addoontii adigu aad lahayd addoontaadii yaan maaragtay wiilkeedii ahay anugu dee un addoon unbaa dhashay aabay hooy uu leey qof walba naasiyatii biyadika aniga foodayda gacantaydii ku jirtaa macnaha awood melihi iyo xeelad aan uga baxo maaratay xukumkaada quwo aan wax ku qabsadana melihi waay man laa xawla walaa quwata ilaa bika waay nasiyati biyadika dii la yihahdo marka qahrigii alla lagu hoos jiraa maadin fiya xukmuka waxaa igu fulaya aniga xukunkaadii baa igu fulaya kii amarka ahaayo sharciga ahaa iyo kii kowniga ahaa meel ugama bixi karo ama hala ishalaago ama hala nooleeyo qofkii ama wax hala siiyo ama wax loo diiday kama bixi karo xukumka alle cadlun fiya qadaauka waxaa igu maaragtay gar ah oo cadaalad igu ah xukunka adugu aad xukunto waxaad ii qadartay waa cadaalad alxadiid marka xadiidka waxaa weriyey imaam axmed baa weriyey wa qowluhu sala اllah alay slama rasuulka sal slm qowlkiisuu yihi inaka taqdii walaa yuqdaa calayka allow adugu waxbaad xukumtaa yani wixii aad doonto waad xukumtaa walaa yuqdaa calayka adiga se maarata laguma xukumo walaa raada limaa qadayta macnaheed uu yahay macnahu yaad xukunta lama celin karo xukunkaadan wax ka daba imaan kara ma jiraan inahu shanigu iyo arrinku wuxuu yahay laa yadilu man waalayta allo qofka adigu aad jeclaato ood xiriiriso lama dullayn karo yani aakhira ama adduunya aakhiraba lama dullayn karo qofka alla uu jecel yahay oo isagu maaratay yani u dhow yahay maarata uu jecel yahay qof maarata dulaysan kara ma jiro walaa yacizu man caadayta cizana uma sugnaato qof adugu la colaytanta allow adduunyo iyo aakhiraba marka wuxuu doono adduunya ha haysto nicmo kasta ha haysto laakiin waxaas wax macnala ma aha qofkii all colla ah sharaf uma taallo sharaf ma leh wa wakayru dalika kathiir iyo kaa keyrkiis waa badan yihin macnaha axaadiistu way badan tahay adiladu way badan tahay ku tusinaysa su-aasha toddobaatanaad waxay leedahay maa daliilu culuwi shani wama aladii yajibu nafyu can illahi caza wajala Eh, waxaan soo dhamaynay hadda on soo marnay culuwul daadkii la dhahay ama culuwul fouqiya iyo culuwul qahrkii la dhahay labadaasan soo dhamaynay kan saddexaadi waa maxay waa culuwu shani wax la yihahdo arrinka alle inuu sareeyo shaniga alle inuu sareeyo daliilka kutusinayo muxuu yahay ma daliilu culuwi shani wama aladii yajibu nafyu can illahi caza wajal maxayse tahay maxaase waajiba in alle laga anfiyo oo laga nasaho caza wajal jawaabtu waxay tahay iclam waxaad ogaataa buu leeyahay shiikhu ana culuwa shani shaniga alla sarayntiisu huwa maa tadamanahu ismuhu alquduusu asalaamu alkabiiru mutacaal magacaa leh ee alquduus la yidhah waa kii daahirka ahaa asalaamu macnaha nuqsaaniyaal oo dhan ka nabad galay alkabiiru ee weynaa almutacaal ee maaratay ee sareeya iyo ma fi macnaha magacyada maaragtay magacyada maaragtay waxa macaanidaas ay ku jiraan oo dhan kulligood waxay ku tusinayaan macnaha eh, culuwi shari bay kutusinayaan marka culuwi shari lagu sheegaayo waa asmaada noocaas oo kale macaanidaas xambaarsan waxa ku guda jira waay wastalzamathu oo ay iyadana ma laasimsanayso jamiicu sifaati kamaalihi wancuutu ka jalaalihi tilmaamaha alle maaratay eh, ee dhammaystiran iyo eh, maaratay tilmaamaha weynida marka tilmaamo dhamaystirnaan iyo tilmaamo weyni baa jira dhamaantood waxay laasimsanayaan waay fatacaalaa fi axadiyatihi kelnimadiisu alla maaratay ka sareeyaa an yakuuna ligayrihi mulkun aw qistun minhu in maarata alle waxaan ahayni ay adduunkan ku leeyihiin wax hanasho ah ama qeyb kamid a ah hanashadii aw yakuuna cawnan lahu ama maaragtay waxaasi ay noqdaan kuwa alla u kaalmeeya aw dahiiran cawnkiila macno tahay kuwa alla maaragtay u kaalmeeya aw shafiican ama maarata shafaacadoodu ay khasab tahay in la aqbalo cindahu biduuni idnihi idan la-aan aw calayhi yujiiru macnaha alle wax ka badbaadin kara marka alla uu ka sareeya in waxaas marka ay macnaha jiraan waa suuratu saba qul idcu aladiina zacamtum min duuni illah laa ymlikuuna mithqaala darati fi الsamaawaati wala fi اlأrض wma lahm fiihima min shirki wma lahu minhm min dhahiir wla tanfacu الshafaacaةu cindahu ila liman adina lah macnaha inaanay khalqiga waxba ku lahayn yaa la ishaaray watacaala allana waa uu sareeya fii cadamatihi weynidiisa iyo kibriyaa'ihi yani kibirkiisii iyo malakuutihi wa jabaruutihi yani mulkigiisi hanashadiisii iyo maaragtay weynidiisi e, e, cadamadiisii an yakuuna wuxuu ka sareeyaa inay isaga u ahaadaan lahu munaasicun wax maaratay la tartami kara aw muqaalibun aw waliyun ku maarata u gargaara min adulli dulinimo darteed aw nasiirun ama mid u gargaara inuu leeyahay alla marka mala waxaasoo dhan wa tacaala allan waa uu sareeyaa fii samadiyatihi tilmaantiisa samadiyada ah oo inuu maaragtay yani laa jawfa lahu lagu fasiray mathalan oo aanu qofna u baahnayn uu hani uu ka yahay khalqigiisa khalqiguna ay u baahan yihiin can saaxibati buu alla uu ka hani yahay uu ka deeqtoon yahay uu ka sareeyaa inuu marat haween yeesho walwaladi ilmo walwaalidi mid wax dhalay walkufuwi wax lamid ah walnadiiri wax shabaha inuu yeeshu alla ka sareeya sababto waa asamad waay kan loo qasdana waa lagu fasira waxawaaishta loola qasdo waan soo marna hadda ka hor wa tacaala allana waa uu sareeya fi kamaali xayaatihi wa quyuumiyatihi wa yani dhamaystirnaanta noloshiisa iyo inuu wax walba u taagan yahay iyo awoodiisa dhamaystirnaanteeda wuxuu alla ka sareeyaa can ilmowti wasinati wanawmi dhimasho iyo wixii shabaha oo ah yani gama iyo hurdo iyo watacabi waliciyaaci daal iyo noog wa wuu sareeyaa alleh fii kamaali cilmihi yani cilmigiisa dhamaystirnaantiisa wuxuu ka sareeyaa alleh can alghaflati wanisyaani inuu wax haafil ka noqdo wax ka maqnaadaan isaga ama uu wax halmaamo wa can cusuubi mithqaali daratin can cilmihi fi lardi aw fi samaa ama ay maaratay wax ka eh, maqnaadaan wax maarata dhuracaso miisaankeedoo kale ah inay cilmiga alle ka maqnaadaan waxaas yari sidaa u yari ama dhulka ha ku jiraan ama cirkaba ha jiraane wax ka qarsoomi kara alla ma jiraan intay doonaan ha yaraadaane wa tacaala alla u sareeyaa fii kamaali xikmatihi wa xamdihi xikmadiisa iyo maaragtay mahdintiisa dhammaystirnaanteeda yo wuxuu ka sareeyaa alleh can khalqi shayin cabatha inuu wax u abuuro macna aan xikmad daro waan tarki khalqi khalqigana inuu faraha ka qaado oo khalqigii iska dhaafo sudan iyadoon wax la faraynin oo sii daysan bilaa amrin walaa nahyin waxna la farayn waxna laga reebaynin walaa bacthin walaa jaza oon la saarayn oon la abaalmarinaynin wa tacaala alla waa u sarreeyaa fii kamaali cadlihi cadaaladiisa dhamastirnaanteedu wuxuu ka sarreeyaa anan yadlima axad inuu qof dulmiyo mithqaala daratin wax dhuracsa miisaankeedoo kala inuu dulmiyo yuu alla ka sarreeyaa oo an yahdimahu inuu ka maaratay ka nuqsaamiyo shayan min xasanaatihi wixuu samaystay oo wanaagahaa wax ka mid inuu ka nuqsaamiyo wa tacaala alla waa u sarreeyaa fii kamaali hinaahu ee hodantinimahiisa dhamaystirnaanteeda yuu wuxuu alla ka sareeyaa can an yuطcama in la quudiyo asaga oo yursaq ama la arsuqo oo yaftaqir ama uu baahdo ilaa gayrihi waxaa isaga ahayn qolo kale inuu baahdo fii shayin waxna wax uu u baahan yaha mal alle wa tacaala alla waa uu sareeya fii jamiici maa wasafa bihi nafsahu waxallo wixii naftiisa uu ku tilmaamay dhammaantood wawasafahu bihi rasuulu rasuulkiisuna uu maarata ku tilmaamay sala alla alay slm can itactiil buu alla ka sareeyaa in tilmaamihiisii laga siibo aw atamhiili ama khalqigiisa loo ekeysiiyo intaba maaragtay waa uu ka sareeya alle wa tacaala waa uu sareeya alle subxaanahu dheh alle waa uu ka nasahan yahay wabixamdihi iyadoo mahadintiisina lala qabo caza wajalla maarata alle waa haalib noqday waana uu maaragtay weynaaye wa tabaaraka wa tacaala khayrkiisaa batay waa uu weynaaday wa watanazaha wataqadasa waa uu ka maaragtay ka nasahan yahay oo uu ka hufan yahay can kuli maa yunaafi ilaahiyatahu waxalo wixii ka hor imaanaya in macbuudnimada macnaha in isaga in la caabudo ay xaq tahay oo keligiis uu cibaadada uu leeyahay warubiyati inuu maaragtay rabbinimada isagu uu leeyahay macnaha waa hanashadii iyo iyo tasarufkii ama wa asmaa'i lxusnaa iyo macnaha wax anfinaya inay jiraan magacihiisi uu wanaagsanaa iyo wasifaatihi alculaa tilmaamihiisi sarsareeyey walahu lmathalu aclaa alla uu yidhi alla waxa uu leeyahay sifa sare iyo waxuu ku muta alleh samooyinka iyo dhulkaba fi samaawaati walardi walahu lmathalu la fi samawati walardi wahuwa alcaziizu alxakiimu waana adkaade falsan marka almathalu laclaa asifatu culya baa laga wadaa waxaa kaloo lagu fasira almathalu laclaa alkhlaasu watawxiid saafi garayn iyo alla oo la keli yeelo wanusuus lwaxyi min alkitaabi wasunati fi hada albaabi macluumatun mafhuumatun maca katratiha wa shuhratiha nusuustii waxyiga ee qur-aankii sunadii ah ee baabkan kusoo aroortay culuwi maaragtay shaniga waa waa la yaqaanaaho waa la fahamsan yahay iyadoo aada u badan oo haddana caan ah wabilahi towfiiq intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online